الله وصائل البيان أما بعد فحسونا نعطوا مالك لفصل فصل كان الحكسة من سيئات ما أشهر ما صرد ما أشهر ورعب لنا وحاول ما ديني للطهارة ونعب لنا فيه وأما المشتع وروح الله يحكم النوادي وأشهر أحكام طريقي وحولي الملك المعروف يرى التفاصيل يطلع فاعل من المدينين asalka weelashu waa inay xalaal daahira yihiin yeelasho iyo wixii aan daliil gaara reebin ama aanay najaaso la soo darsin marka halkaa laga hadlay laba qaybood oo weelasha ka mida ayaa u baahan axkaamtooda in la tilmaamo wixii asal ahaan xaaraama iyo wixii weelka mutanajisa isagoo asalkiisu iyo xalaal ahaa labada qaybood buu wuxuu yihi taxilu tahaaratu in lagu tahaara qaataayo waa bannaan tahay min kulli inaain weel kasta laga tahaara qaato weelkaasoo taahirin daahira weel kasta ama geeda ka samaysnaado ama dhagax ahaado ama wax kala ha ahaayo weel kasta waa laga tahaaro qaadan karaa biyihii tahaaradana waa lagu shuban karaa waana la isticmaali karaa kaween ahaan bisharti inuu daahir yahay ila dahaba walfidata weelka dahabka ah iyo weelka fidada iyo walbatliyi biaxadihima iyo walbatliya biaxadihima midkood wixii lagu dheexay lagu dhahay bixaysu yataxasaru minhu heer ay kasoo dhalanayso oo kasoo dhalaanayso shaygu wax dahab ah ama fidahoo la taaban karo binaari marka dab lagu daraadiyo fayaxrumu isticmaaluhu waa ka xaraam weelkii sidaasaa ah in la isticmaalo cala rijaali wanisaai rag iyo dumarba fi ahaarati ahaara in loo isticmaala xaraama walakli washurbi cunto iyo cabitaan in loo isticmaala xaraama iyo waqayri daalika intaa waxaan ahayn baylow siiran iyo qurux iyo xalaaga keliya waxaan noqotee wakada ikhtilaabu in meel la dhigtana waa xaraam bila isticmaalin iyadoon la isticmaalaynin xata almiiru waxaa xaraam ah almiiru ushay dakuulka oo minalfidati ah indhakuulka marka la indhakuulanayo qoliga yar ama usha yara inta la gashada intaha lagu balbalsado inta ushaa hadday ido tahay xataa xaaraan wey halkan mualifku wuxuu ku sugay laba qaacida weelashu asalku waa daahir marka koobaad asalkana weelashu waa xalaal kuwa dhanaani isticmaalka iyo tahaarada gaar ahaan waxaa laga soo eegayaa weelasha dahabka iyo fiqada asalka taxriimkuna waxaa weeye ee nabigeena sala ali wasalam ku xaaraantiinimeeyey in weelasha dahabka iyo fidada wax lagu cabo ama wax lagu cuno oo laa tashrabu fii aniyati dahabi walfidati walaa takulu fii sixaafiha ama sixaafihima weelasha dahabka iyo fidada waxaa ku cunina ku cabina waxaa suxuuntooda iyo weelasha cuntadee laga sameeyaa ku cunina fa ina alakum fi dunya walakum fi laakhirati gaaladu baa adduunka isticmaasha idinku akhiraa laydin siin doonaaye iska daayo riwaayada qaarkood baa tacliilka saxayn ku cadeeyey oo waxay yidhaahdeen alladii yakulu wayashrabu fii aaniyati dahabi waalfidati inamaa yujarjiru fii batnihi naara jahannam waxa uu liqayo jarjarada waxaa la yidhaahdaa markaad wax liqayso shanta ka yara ama qutubka ama qurjucka waxaa looya ku magacaabaya jarjaradu waa asmaau sawti ismu sawti ka waqaasaa jarjara magaceeda la yidhaahdaa ilan asmaadu nooc waxaa kamid a aswaad iyo dhawaqa albaabkii qabkii qabka albaab ma hadlina waa dhawaqa u bixiy soo maa shimbirta markay ka hadlayaan iyo quraabkana waxay ahaayeen walow qaala quraabu qaar qaar hadaba waa dhawaqa marka erayga jarjara waa ismu samti waa shantarka dhunta ka yeelaya marka wax la liqo cabidaan iyo cuntaba haddaba dhawaqaa yeelayaayo waa naar buu nabigu alayh isalaatu wasalaam maxaa naar lagu dhuntaa ma xaraam la sameeyey mise karaahiya mubaax ah? fadalla xadiidku in wax lagu cuno oo lagu caday weelasha dahabka iyo fidada ee xaraamta taas waxaa laga soo reebay weelasha asalkooda ibaaxo weeye ila dahaba walfidata xadiidku wuxuu ka hadlay cunto lakin tahaara kama isticmaalka inay siina mina laakiin waxay dhaha xadiidku wuxuu sheegay ujuul isticmaalka waa la isticmaala ashrafuhaa wa afdaluhaa wa ahamuhaa cuntiya haddiiba wixii u muhiimsanaa uguna badnaa la xaaraantinimeeyey qiisa calayhi albaaqi inta kalena isticmaalkii iyo dahaaradii loo qiyaasan bay yidhahdeen marka saa darteed weelashii fidada in la isticmaalo ama la iqtiraayo kayd la dhigto taxriimkoodu waxaa asal uga dahabka iyo fidada cuntiya cabitaan baa nasan la xaaraantinimeeyey inta kalena waa qiyaasan waxayna yidhahdeen weelkii isticmaalka mujaradka ee ziinada koob dahabo halkaa la dhigtay miiska la saartay iyo alaab meelo laga labalmistay guriga iyo laba ogola waxay yidhahdeen haddiiba kii manfacada lahaa la diiday ee manfacadii sharcan muctabarka ahayd ee asaaska daruuriyaadkeeda dii la diiday manfacahan daruuriyaad ahayd oo mujarad ziina min baabi awlaa qiyaas awley halkaa in lala maray haddaba hadday soo ururtay soo nuxurku noqon dahabka iyo fidada weelashooda xilkiga cabitaanna nason bay xaraam u tahay isticmaalka wujuhdiisii kale soo hartayna qiyaasan bay xaraam u tahay saasa wuxuu ku tilmaamo ila dahaba walfidata wey فيحرم استعماله على الرجال والنساء في الطهارة والأكل والشرب وغير ذلك وكذا امتناعه من استعماله انتاس ونصا قياسا بحرام تايبو مثالك حتى الميل وكلية يعني حتى الميل ميلكم لغة عربية ميلك إياها يلاقى إسراعان لبا معنى ذلك midna waa masaaxaadka oo kilomitinka mayl almayl waa la ama almiil camriyada mayl waa laska akriyaa laakiin arab asalku waa almiil masaafadan mayl islaamilaana kilomitr iyo waxoogayba qaarkoodna laba ay gaadsiinayaan xisaabaadka kala duwan miil waxaa kaloo la yidhaahdaa bahasha midka kuurku uu ku jiro qoriga la gashadana waa la yidhahdaa ama buush ha lahaado ama qorid keliya ha lahaado mid wax badan baa laga samayn karaa dahab iyo fidlatoona lagama samaysan karo oo isticmaalka uu juliisoo dhan ama ha yaraata ama ha weynaata iyo silada lama ogolo waxaa soo haray weelkii aan dahab khaalisa ahayn ama fidlo khaalisa aan ahayn isaga ka badan siyaabo badan bayna waxaa dahabiya iyo fida ahayn dahbi iyo fidada waaan ahayn ay ku geli karaan laakiin markaynu soo uruurina laba aynu ka dhigaynaa suugana waa weel jabay baa lagu kabay suugana weelka waxoogay macdan iyo maad buu ahaayeen si loo qurxiyo baa dahabkii dusha lagaga dhalaaliyey qurxigaa looga dhigayaa midna xaaja keentayo weel jabay baa lagu kabay labadaasuu ka hadlayaa tajabitaanku waa inuu doonto mid dahabi baa waa inuu doonta waa weli suuradaona waxaa weeye weelkan markii la samaynayay weelashada marka la samaynayo dabkii waxbaa lagu dhalaaliyaa markii uu kulaylkii hore qoyanaa baa dahabkii iyo fidadii oo la dhalaaliyey baa dusha laaga dhoobay ama qaybo kamid a ah ama dhammaantii waalkii dahabna ma aha dahabna waa ku jira fiana ma aha fiana waa ku jirta muxuu noqon xukunkiisu waxaan leeyahay walmakriyu kaaway ila dahaba wlfidata wlmaqdiya biaxadihima midkoodkii lagu dhoobee lagu daadiyey lagu xadayee lagu qurxiyey xaraam buu weelkaasna laakiin bishardi haddii mar labaad dib loo dalaaliyo inuu wax dahabiyo fidaa oo la taaban kara ka soo ururaya haddaan waxbaba ka soo dhalaalaynin wax gaar uga soo bixina uusan jirin bibara qasmu mubaax ugey haddii wax dahabiyo fidaa intii la la kala saaro ay ka soo bixi karaanna xaraam noqonaya marka saas darteed bixayu yataxasaru u kasoo dhalaalayo oo ka dhalanayo minhu inaa weelkaa lagu doobayo shayun wax un dahaba ama fidaa binaari dab hadii lagu shigo weelka hadii la dhalaaliyo dhalaalin rasmia ah, haddii wax daabkii fidaa laga soo saari karo waa xaraafo gudaha walaakiu qaadan oo wuxuu kadeli qaacidadii ay fuqahadu qaarkood yidhaahdeen ida ijtamaca alxalaalu waalxaraamu alaba alxaraam tiraday ka mid tahay xalaashiga xaraam baana isku dhex daray ulli waalxaraam ama qalab alxaraamka taas waa midii quruxdiiyo siinada ama lagu sameeyeyba midii jabka lagu kabay waa almudabdabu kii lagu dhejiyey bidahabi dahab xaraamu weeye mutlaqan iyadoo la kala qaadin weel jabay dahab haddii lagu kaba xaraam xaraamtaa mutlaqan wuxuu ku leeyahay juudan wacadaman hakala qaadi kaliziinatiba sewaa lilxaajati hakala qaadi dahabkan lagu kakabay makadiir baa mise waa qaliil hakala qaadi waxaa dahabka meesha ku kabani ma yar yahay mise waa badan yahay hadduu yar yahay hadduu badan yahay waa xaraam haddii xaaje iyo baahi ay keentay iyo hadday siina iyo qurux looga jeeda intaba waa xaram dahab isaga marka agtiisaba hamari waajaxay wey wa qiila waxaa layihi waa tarjiixii ikhtiyaarkii raabici fidada xukunkeeda soo socduu lamid yahayo mutlaqan loo xaaraantinimayn maayo ee suuradaha qaarkood buu xaraam noqon sida fidada soo socod iyo dahabku waa isku mid iyo isku mid ma ahane taqsiimka iyo tafsiirka soo socda fidadu khaas ku yahay iyo dahabku mutlaqan waa xaraam labadaa qowl weeye madhabku alraajixu cinda raaficiyi isku mid weeye waraajixu cinda nawawiyina dahabku mutlaqan xaraam wabilfidati ay walmudababu bilfidati midka lagu dhejiyeyna in kaanat idabatu dhejintu kabiiratan haddii weyn tahay oo liziinati quruxna looga jeeday fahiya xaraam aw sagiiratan aw kaanat sagiiratan hadday tahay oo lixaajati baahi keentayna xalla waa banaanta aw sagiiratan waa mid yaroo liziinati quruxa aw kabiiratan weeye oo lilxaajati baahiya kuuriha waa la nece waa la nacay walam yaxrum xaraamaka baahi wuxuu ku leeyahay fidada labadeedu haddii meel wax lagaga dejiyo oo hawaankan aan ku dhax saddex xukun bay qaadataa taxriir iyo karaahiya iyo ibaax saddexdaasay qaadataa saddexda xaalana laba wasfi zile iyo xaajo miyaa kabiir miyaa mise sadeer weeye qadal iyo xajmigeedu baad isku celcelin hal suura waa xaraam hadday labadii wasfi zile iyo bamiis u tagaan إذا اجتمعت الزينة مع الكثرة حرمت haddii labadiiba meesha ay ka baxaan oo qila iyo xaaja isu yimaadaanna xalla haddii labadii wasfi midkood ka baxa meesha midkoodna la helana oo laba suura noqon waa ziina waa sayan yahay waa xaaja waasa badan yahay karaayo saddexdaa xuquuq bay kala qaadantay marka haddaan ku celina wuxuu masalada laba yeer kala dilacay dad xaraamta rabtaynaad ogaato siinad iyo kayweynan weynan dilacay goortay siinada qurux iyo weynan ay isugu yimaadaan xaruma goortay labadaba ka baxaan quruxna maaha mana weynana xalla goortay midkood la midka kalena la waayana oo laba suuradda baysiinaa la helay laakiin ma badno ama badnibaa taalla laakiin siina maaha labadaas odhana karaahiyo wey dahabka haddaba calaa tarjiixi raafici waa sidoo kale isaguna calaa tarjiixi nawawina maya isaga oo kala qaalibi geesaani wey wa bilfidati ay walmudababu bilfidati kii lagu dhajiyey in kaanat idabbatu kabiiratan hadday weyn tahay kow liziinati quruxda loogu dhajiyeen xaaje iyo baahi jirin fahiya xaraam labadii wasfibaa isku ahay ee la isla rabin aw sagiiratan lilxaajati way yar tahay oo ma badna ziinana ma ahan oo xaaja iyo baahi baa keentay xalla oo xalaal aw sagiiratan waa yar tahay laakiin liziinati faan iyo xalagaa ku jirta qurux baa loo xiray aw kabiiratan waa weyn tahay oo waa badan tahaye laakiin lilxaajati baahi laga fiican ma fiicna masalada asalkeedu waa xadiidkii anas ee saxiixaynka ku yiiday ee uu lahaan radiallahu canhu waardaahu nabiga cala salaam weel baa ka jabay oo meel ka dilaacay faitakhada makaana shicbi salsalatan min fidati meeshii dilaacu silsilad buu ku toray fidaa saasuna nabigu ku ogaa ibnu siriin baa wuxuu leeyahay anas baa inuu bedelo damcay xilliga nabiga kadib alayh salaatu wasalaam adeerkii hooyadii qabi abu alxa baa wuxuu ku yidhi daal sidii nabigu kaga tagay waxbaa kaga badeen fataraka uu sidiisii ugu daayay raadka riwaayadaasoo bukhaariga warinaya waxay tilmaamaysaa rabitaanka iyo tolmahan nabigaa samay sala slam nabigaana ku ogan haddaba waa fida way yar tahay xaajana waa tahay xalla nabigaa la samay sala alay wasalam intan kalena waa karaahiya inay taxay gaari mayso wa macna tadbiibi tadbiibka iyo dabadu laba macno labada oo yeelataa markaad fii kutubi fiqhiga abwaabtan joogtaan macna ilaah markii fii kutubi lfiqhi baabu saydi wadabaaci baan gaadhana adabatu macno kale leedahay waa xayawaan weye markii fi kutubi musطalax xadiidi aad joogtana adabatu watabiibu macno saddexaad buu yahay waa wax la tiray oo intaad haladaad aragtay qalib dushaad kala jibiyo waana la akriyi karaa inaad korkala kala jiday oo dhaxda ka marisay qofkii fiirsadana waa aqrin karaa inay qalabka hor la tirayna way muuqataa tadbiib baa la yidhaahdaa marka baawul fuqaha markaad joogtiya awaalidana macnaha loo dhaqan baabu sayfi wadaraaxi markaad joogtana falow saanta dad badan dahab la dejiya haddaad tiraahdo ubaarsadaahay qalabyo markaad baabu mustaax tagtana dahab iyo fida iyo waa xayawaanki haddaad keento iyadana meesha kuma jirta wy baabu bilmustalaxa baabu kitaabati alxadiidi wa dabdihi baa masalada ugu tegaysa saas darteed ugu baahday tadbiiq iyo dabba waxaa looga jira baabkan an yankasira inuu jabo mawdicun hal meel oo min albinaa'i weelka ka mida oo fa yeelo mawdica alkasri meeshii jabitaanka fidatan fidda lagu sameeyo tamsikuhu bihaa weelkay ku qabanaysa kula xajinaysa soo kabitaankii ku toonin intaasi oo weelasha wixii xaaraamka ahaa dahaaru ahaa dahaaradii laba qaybood bay bada ahaar nijaasadii daahir waa inuu yahay cabsigeedu wal najaasaa lama isticmaali kara najaasadii waa laba suura marka najaasa muxaqaqa iyo najaasa madmuuna wey hadday najaasadu muxaqaqa tahay laa kalaama nijaasadii tatiirkiiba waajiba mubaasharatu najaasati waxay lagu shubtana dib wixii bay kaa nijaasayn hadday nijaasadu mashkuuka tahay shakigaana asbaab daahira uu leeyahayna coobiha mucaamalata najaasati muxaqaqati hadday najaaso laga shakisan yahay sabab looga shakiyana ay jirto sabab looga shakiyana ay jirto castaan iyo qaraain jiraan sidii najaasa muxaqaqaa loola daqmi saa darteed buu ku yihi watukrahu waxaa karaahiyaa awaali kufaari wa iyaabuhu gaalada weelashooda iyo dharkoodu waa karaahiyo wuxuu leeyahay manaa karaahiyadu cumuuman waxaa dhici karta inay najaaso yihiin oo gaal najaaso iskama ilaaliyo weelkiisana najaaso kama ilaaliyo baktiguu ku cunaa doofaarkana waa ku cunaa khamrigana waa ku cabaa dee gaalkan ilaahay kama wafaqayo najaaso iskama ilaalinayo xukunku gaalada ba asal lagu yahay sidaas haddee koox muslimiin oo jiri iyo mooryaana soo baxaan war xalaal iyo xaraam iyo nijaasiya daa'irba kala saarin weelashooda xugmaa waali kufaaru bay mashkuulka qaadan asalku shakigu hadduu sidaa yahay wax calaamadiya qaraain isticmaal muxaqaqana aan lahaynin in la yska daahiriyaa wanaagsan in la isticmaalana ma wanaagsana intaa aad ka maalin karto haddiise lagu ogaaday inay xumaadu isticmaalaan oo baktigana ku cunaan khamrigana ku cabaana wajaba qasluhaa cinda alxaajati waad ka maarmi karta waad iska day dawaalka awoodood ka maarmi wey waad iska qatay asaguna waa xadiidka abi tacaabad alqushani radia allahu canhu ardaah riwaayada saxaaxa ku taalla wuxuu leeyahy rasuulka ilaahay wuxuu yihi innaa biardi qawmin ahli kitaabin niman ahlu kitaabaan la degan nahay afa naakulu fii aniyati weelashooda waxba وسلم فاسم نبعة فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوها أما فلا تأكلوا فيها haddii aydaan heli kartaan ad heli kartaan wax kale waxbaa kucuna fain lam tajiduu hayrahaa wax kale haddaad weydaan faasiluuhaa iska dhaqa wakulu fiiha iskaga nacda daris baad tihiin weelka kama maarantid weelkoodii waxbaad iskaga cunta haddaa markaa qaraaib jiri weeye najaasa in la isticmaalay riwaayada dawdii qaybkii waxay tilmaamaysaa inuu leeyahay abutacaba inaa nujaawiru ahla lkitaab wahum yadmuquuna fii aaniyatihim lkhinziira wayashrabuuna fiiha alqumuur kamrina waa ku cabaan doofaarka waa karsadaan nimankan gaalada kristanka iyo doofaarku inay ab wadaagaan soomaaliya weligood baysay meel ahaayeen ilaw saan been ahaan doonaa iyaga iyo doofaar saan bay isugu ilaa aysi yimaadoo fayaksiru saliiba maxaakuxiga wayaktulu khinsiira ilaa nabi ciise yimaado saan doofaar daba doonaan laakiin inaga mushkilada laga haystaan doofaarka oo xataa waxtigii cilmiga dibku isku raacay inuu maado sunaya dhakhaatiirtoodii markaad u tagto dib doofaar kaaga digi laakiin kabada yaaniga gelayaa hilib kabada iga geli yaaniga wuxuu ku leeyahay aad sano culamadu waxaan filaya ilaa lix boqol todoba boqol sideed boqol oo sano ka hor bay ka hadleen asalka masaladanna waxaa nimankan macallin oo qayb weyn ku leh nimankii yidhi akhruj lanaa minmaa min baqliha wa qitaa'iha wa ruubiha wa cadadiha salwa waa ka dhoonee bagal asabisadi basal iyo toban aragna nimankii yidhi nimankan baa dhaqaatiirgo marka mas'aladani shubhadaa kooqana lidalika sheekh islaam bin taymiya raxmatullah aley cilmigiisa wuxuu leeyahay nimanka hilbaha ka cararaya cagaarkana daba ordaya shubaya shubhadii reer bani israa'iil baa ku siftinaya waa goorma waa qarnigii toddobaad haddana qarniga afariyo tobnaad baan joognaa toddoba boqoloo sana ka hor baa mas'alada laga hadlaya nin daktara wuxuu yidhi markan maalkiisa odayda ah oo nin soomaaliyeed oo hadda meelahan kiya kuogaa bilmunaasaba uu waraystay wuxuu wx baan kuu sheegi dadkan ma wada sheego wuxuu yidhi dadkan galbeedka iyo dhakhaatiirta taladoodan hilibda iyo cagaar cuniya inay wareegin aabbaa maxa cuni jiray hilibku cuni jiray iyo koosku isu saari jiray adigana maxaad soo cuni jirtay waan soo cuni jiray wuxuu wadankan bi-a kastaba cudurra qaabka nolosheeda ka dhashay qolyahan xoolahan iyo ilbaha iyo cunaan iyo xanuunada ka dhasha iyo qudaarka u dhaweyna yaqaanaan isku biyihiia dhaqan dadkii jirkiinuna isku wax kala soo qorin wixii caabbaha iyo u waaxu jiray cunku markaas caabaan waxbay kugureebiua ninkii wuxuu yihi waa soo noqday markii baa hilibkii iyo kooskiiiya timaankii waxaudambeysay wadda badan baa udhawey marka waxyaaba badan baa jire waxaanu lala bandeeye waa hore cadi caana daqiine cadi caladi caana haddii calinta lagu bedelay masaladaas shuuhoodii hora kama marna iska ilaaliya watakrahu awaani kufaari wakiyaabo dadkooda lishaki waxaa laga jiraa nijaasada kama ixtiraasaan iskama ilaaliya wa yubaaxu weelkii waa bannaan yahay min kulli jawharin jawhar kastoo nafiisin qaali laga sameeyo dahab iyo fida lagu diiday laakiin dhagxanta macdanta kale qaaliga ah wax kastoo laga sameeyo weella isagu waa banaanya ka yaaquutin wa suburutin waa laba magaco jawaahirta ka mida iyo dhexanta qaaliga dahab iyo nasku sheegay masalada sidaa ha rajaxo laakiin fi madhabi khilaafun baa jira qolaa waxay leeyihiin ciladii dahabka loo diiday maxay ahayd maxay dhaheen waa dhagxan sharaf badan oo qaaliku aada ah, loo ciseeyo kow haddii dadkii guryaha la dhigtoo la isticmaalana masaakiintii iyo quluubtoodii baa jabaysa digashay noqon qaar waxay ciladu saa hadday tahay dhagxan kaba qaadisa baa jiritaanku iyo midadee masaakiinta kuwaasaaba ah uga sii dara iyagana ciladu waxay keenaysaa in la raaciyo kolana waxay dhahdeen maydaanka iyo midada nas baa sheegay cilada annaga gaarka looga dhigay garan mayne mar haddayna ciladu aada u caddayn iyaga ku khasiso gaar kaga dhig kamada raajixa dariiqaasay qaadeen faslu fi siwaaq fasalkan wuxuu ku saabsan yahay cadayga cadaygu baabu tahaaru ka yahayo marka la weysaysanayo baa meelaha la nadiifinayo afka ilkaha ka mida ku soo aroortay weysada in lagu daro wuxuu ku yihi marka yundabu siwaaq fasalkani cadayga wey yundabu siwaaq in la cadayda waa sunno fii kulli waqtin xilli kastaba cadaygu waa sunno wakti kasta in la cadaydana sunnooya marka laga reebo ilaa lisaa'imin mid sooman oo bacda zawaali xilliga zawaalkaa ah kadib joogo salaadahu xilligeed gaaday oo fa waa karaahiyo inuu sunno yahay awqaadkana qaarkoodna uu sii adag yahay cadaygu arrin suran wey nabigu casala in badan buu cadayg kala yidhi qad aktartu calaykum fisiwaak saan idinku celcelinaya hadalkayga caniga ku saabsan waa idinku isagoo xanuunsanna waa cadaynay laba wasfiro fii kulli waqtin taaganna nabigu waa ku xilleeyey caniga sunanimadiisa oo wuxuu yihi asiwaaku madharatun lilfami mardaatu lirab afkana wuu daahiriyaa rabbina waa raadi geliyaa wakti kastaba rabbi raadikelidiisa waa loo baahayso afkana mar kastaba nadaafadu waa isaga baahanya gaarahaan inaga oo kaleetaan waagii hore waktiya koo koobanka waxa la cuni jiray laakiin inagu afkiiyo gacanta way isu muuqdaan markay gacanteedu babar kala lindaanba salaada subax markuu saa u tukada waashaa haddow barqadii waa qureeq markii afar saac shan saana gaada shah iyo sharaab meelahay iskuudii ka raali weye duurkii waa ku qade casarkii waa casariye fiidkii waa ku cashe markaafkeena iyo gacanteena waa isu muuqdaan ma kala dhammaadaan markastoo afkii waxa lagu cunana afkii wasaq baa ku hari waxbaa geli ilkii waxbaa gaari nadaafadu joogtaan u baahan tahay marka walidaalika saydna qaali ibrahim radi allahu canhu arda saxaabiga markuu xadiidna siwaarka iyo qalbigoola wariyo wuxuu ahaan jiray dadkii u saaraan jiray calayga dadkaasoo calayga u saaraan jiray hadda hadda xudhintana sameehe gaaraan magaalada aan joogay oo boor badan too isaga oo wasaxayso waxaa daahirin lahay jeebka asaga wada tahay wax meesha ku jira wey yudlabu siwaaq waa la sumeeyey fii kulli waqtin xilli kastaba waa la sumeeyey saasay nusuustu u tustay masalada ilaa lisaa'imin bacda zawaali fa yukrahu duurka haddii la gaaro fuqaraadu bartamaha dhinaca dhicitaanka u dhaaftee zawaalka la yidhaahdaay qofkii soomali yaa mucadayan xaaraan maaho dembi maaha laakiin karaaho weeye waa laga fiican yahay maxaa loo cuskaday xadiidka mureera taqine la khuluufu fami saaimi adyabu cinda allaahi mileeximiski waxa gufaacadiiyo urta ka soo baxaysa afka qofka sooman waa alla diibka miskiga ee carabta baday kasii udgoonaayaadiisa khaluufki baa la isku qabsaday marka khaluuf fadisaay khaluufku maafku ka yimaadaa ma u daaf ka timaadaa mise caloosha baran mufaaca ay bixisa wey fuqada shaaficiyadu waxay qabaan khaluufku waa waxa afka ka yimaada kaa in la suuriyo ilaahay agtiisa waxaad goog u ahna xaaraan maa laga fiican yahay waa min huraami karaahada ka qaadeen laakiin dood badan baa lagula jiraa wayataakadu waxaa adkaanaysa istixbaabu waxa adag istixbaabu siwaaq iyo cadaygii uu sunno yahay likulli salaatin salaad kastaba iyo wa qiraa'atin qiraaco kastoo qur-aan la akrilayo iyo waduuin wayse kastaba amaa waysada iyo salaada nas baa ku asaxay nabi alaa wuxuu leeyahay lowlaa an ashuqa calaa ummatii إذا أمرتهم بالصلاة السواك عند كل صلاة ومضينا ممكن يكون مضيهتان لبا قيمين صلاة كستئني على إله من فردا وكوة جميلة وإلا صلى الله وقائم رواية مساجد الخزيمية وحيكون رئيسا لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء ويسكس تعبتها هي صلاة تعبتها cadaga qarixa haddaba inuu sunnadu sii adag tahay salaada iyo wuduuga waa garatay oo qiraacadu xaggay ka soo gashay laba wej bay ka soo gashay daliil ahaan mar waya salaada iyo qiraacadu maba kala haraama walidaalika salaada lafteeda baa qiraaco iyo qur-aan la yihahdaa wa qur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kaana mashhuuda soo salaadi maaha qur-aanka faterka malaa'ig baa soo xaadirta tii habeenkii iyo tii subaxiibaa isu maalintiibaa isugu timaada qur-aankaa waageed baa qiraa'ada faterka qiraa'ada lafteedana salaad waa la yidhaahdaa walaa tajhab bisalaatika walaa tukaatib biha qiraa'adaada suma qiraa'adii salaad maba kala baxaanba halka waa laga dheeday mid labaadoo qiyaasana ah waa laga dheedayo salaadu waa cibaada iyo qurbo wey qoysaduna waa cibaada iyo qurbo wey qiraacaduna waa cibaada iyo taqarub ilallahi wey qiyaasan cala salaati walwuduui bijaamici alqurbati walcibaadati laadhi halkaan way mariyeen wa sufrati asnaani ilkaha waa bedelmaan ilkihii baa bedelmay ama aamus bay isla bedeleen ama waxaad cunta bay isla bedeleen ama cadeyraan bay isaga bedeleen ilkihii cadcadaa hadday casaadaan oy cadeyraan la casaadaan inaad cadaydo si fiican u cadaydo ilaahay cadcadaadaan baa iyadana lagaa rabaa oy dee laga keenay xadiidku soo ma ahayn mataharatun lilfani afkay taahiraysaa dalka sare loo taahiriyaa markuu wasakaystee maraday cal wasaq badasho nadaafadiilausoo in la dhaqama ereybii caddaa markay wasaq badashana waa tahaaratu aahir iyo iqtidaar buu baahanyay tahaaradiisana siwaabku wastiqaadin min annawmi muddo markii laga soo kaco tana nabigay ka sugan tahay idaa qaama min alleyli yashur sufaahu bisiwaaq ninkii buhaariya muslim wariyeene xadiidka tabigaba afkiisa caday buu jiray markuu muddaa ka soo kaco riwaaya abu daawud iyo keyrkiiya waxay leedahay kaana laa yarqudu kaana allah yaqudu saacata min leyli walaa nahaari ma dhici nabigu inuu seexdo saacada wakti habeen iyo maalinku dooni ha noqdee fayastayqiba ilaa tasawaka qabla an yatawadara wuxuu cadeeyn jiray intaa kuysisa oo istiqaadi min anawm iyo diriirkeedi wakaas wa dukuuli beytihi gurigiisa marku soo galo guriga markaad timaado reerihii ilmaha kaa soo horeeya asal ahaan markay reerkii ilmihii au tilmaanto ilmihii waa qaadi waa maduukan reerkuna sidoo kale dee ninkii maanta maantana reerka ka maqnaa idin dhabaru ka soo galaa dilafkiisa oo dhibaato wadaalika nabi ah, xasan jirtay caaisho waxaa layidhi nabigu markuu guriga soo gala wuxuu bilaabi jiray waxaa jira kaanadka dowsiwaa bilaabi jiray caday uu ku bilaabi jira qaala daliilkeeda duquuli beyti kaabka wa tagayuri lfami afkaagu hadduu isbedelo min akli kulli karihin riix wax kastoo qarmuun markaad cunto iyo wadarkii aklin cunitaan la-aan adoo waxba cunin waa meesha mutubada qaarkood sugayaana min azmin azamin aamus waxmaada cunin cuntaa la-aantuna afku waa la doorsoomaa cuntada ah waa la doorsadaa gaar ahaan way qaarkood haddaad soo cuntay inagu halkaa maqaayadu basal iyo khudaar iyo badal cayrigu halkan soo dhigan markuu ka soo kacana suntahay u sariu salka soo ka yaabada ku garabsay inaad mantagto waxaa kaaga daran laakiin kaasi ninka halkay middaasigaanka ku waa kaaga daran isagoo qaacay ka soo kacaya kusoo ag istaaga ee wadnaha si noqoto aadaraada allow dawla islaamka hadday sii lahayd kan saddexooda inta lagu jiraa masaajka isagoo cabaadaya eeqabana laga saari lahaa marka wax keliya markaad cunto afkaagu badelmo inaad cadayato cadayga ku dadaala marka cuntada waxaa kaloo leedahay wax badan oo ilkaha ku haa bay leedahay haddaadan cadayanin akhyaarta iyo golayaasha fagaaraha ad soo fadhiisan gaasa marka hadasho amaad fasasho baa intaa muqtayirkaas darkooda ku hesirtaan ka soo bixin sharadaro sooma nin weyn intuu qoslay afkiisa cuntadiiyo beliskiiyo raashinkuu cunay ama booshadii ka wada muuqatahay arin fiican ma